qumaato ogaatid ciddii aan haynin baa la fiiriyaa markaasaad garan kartaa shayga tabaaraka wa tacaala aan jeclaystay inaannu halkan aanu ku wada qaadano waa cinwaanka uu yahay almalcuunuuna fi sunna kuwa lagu lacnaday sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhwatii fi llaahi awalan lacnadu macnaheeda waxa uu yahay allacnu huwa atardu wاlibcaadu can raxmat اllaahi subxaanahu wa tacaala macnaheedu waxaa weeyaan fogaansho qofka laga fogeeyo naxariista alle iyo raxmaddiisa laga fogeeyo taasaa lacnad la yihahda idan inay khatar tahay baad garanaysaa atardu wاlibcaad can raxmat اllaahi subxaanahu wa raxmadda ilaahay oo qofka laga fogeeyo saas darteed baa shaydaanka waxa la malcuun baa la yihahda madruud can raxmat اllaah wixii sidaan lacnaddii noocaas ahayd dad muslimiina gaalo lagama hadlayo muslimiin acmaal fara badan baa waxaa sunnada uu rasuulku ku sheegay cidda samaysa inay malcuunin yihiin mawduucaa sababkan u doortay waxaa weeye qofku hadduu ficilkaa la yimaado malcuun weeyaanbale calaa lisaani muxamadin baa lagu lacnaday mar haddii la yahay qofkaa waa malcuunna raxmadda ilaah iyo nasrigiisaa laga fogeeye wey gargaar ma helayo raxmad ilaahayna ma helayo illaa inuu toobad keena mooyaane idan mujtamacu hadduu ku bato dadka malcuuniinta oo afcaasha lacnada keena in badan sameeya ay mujtamacu ku bataan waa dad raxmaddii laga fogeeyey oo gargaarka alle iyo raxmaddiisa iyo nasrigiisa laga fogeeye wey idan mujtamaca dadka ay ku bataan mujtamaca gargaar heli maayo raxmadda ilaahayna way ku yaraanaysaa wey waa khatar wey dhinaca kale dunuubta lacnada keenta waa kabaa'ir wey kabaa'ir waaweyn wey kabaa'irta waaweyn dunuubta sakaa'ir iyo kabaa'ir bay u kala baxaan dembi weyn oo toobad mooyaane salaad la tukado iyo wayse la weysaystay iyo masaajid loo soo socdo aana loogu dhaafaynin ilaa inuu toobad keena mooyaane bay ku jirtaa markaa kabiirada la yihahdo sakaa'irtuna waa waxyaabaha waysada aad weysaysatay iyo tallaabadaad masaajidka usoo qaaday iyo soonka aad soontay iyo jumcada ilaa jumco kale laga gaadhi iyo lagu dha lagu dhaafaa layihahdaa sakaairta amaa kabiiradu wain kaana culimmadu tacriifta iyo qeexitaanka markay qeexayaan tacriif ay isku waafaqeen ma jirto oo faasilo ah oo la yidhaahdo kabiirada noocaa iyo noocaa wey laakiin riwaayaadka cabdullahi bin cabbaas ka sugnaatay oo ugu dhow kabiira waxaa la yidhahda dembi kasta oo rabbulcaalamiin ama rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam uu yidhi qofka sameeya lacnad rabbi baa ku dhacda ama xad baa ka waajibaysa la yidhi ama waciid iyo cadaab kulul loo ballan qaado lagu goodiyey iyo wixii noocaas ah ama cadho ilaahay baa ku dhacaysa layidhi dembiga noocaasa kabiiro weeyaan waa kabiiro wey saas darteed dunuubtan macaasida aheed lacnada keenaysa waa kabiiro wey qofku hadduu sameeyana malcuun wey malcuun hadduu noqdona raxmadda ilaahay baa laga fogeeyey iyo naxariistiisa haddii laga fogeeyena mujtamaca ay dadka ku bataanna mujtamac loo naxariista mooha oo raxmadda ilahay iyo nasrigiisaa ku yaraanaysa idan guusha waxay muslimiinta maanta u heli leeyihiin waxyaabo fara badanoo halkan aanu ku sheegi doonna yaa ku batay oo aad iyo aad ugu badan idan adoo waxaa ku dhaqmahay oo kugu badatay seed nasri ilaahay aad ku helaysaa seed raxmad ilaahay aad ku helaysaa waa arrin aad iyo aad khatar u ah marka qofka muslimka waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha noocaa lacnada keenaya iyo cadho ilaahay keenaya rasuulkeena alayh salaatu wasalaam waxaa ka sugnaa xadiis saxiixa imaam muslim uu soo warinayo hataa xayawaanka la lacnado inay hataa la intifaacsado lama ogolo ayagoo geedi ama maarata duulaan ay socdaan yaa nin awrka uu saaraabuu lacnaday ama hashi uu saaraabuu lacnaday wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sii oo ka tag buu yidhi maarata iska sii waa malcuunad weeyaan nala saaxiibi maysa iska sii daa buy ka soo hadhoo sii daa hashan la lacnaday nagu dhex jiri maysa malkufis waa xayawaanka aan dembiya waxba gelinaya ninkii saaraa uu lacnaday baa rasuulku wuxuu ka soo dogo iska sidaa hana dhaafto oo shay maaragtay malcuun oo lacnad ilaahay ee ku dhacday nala socon mahayu ku yidhi famaa baaluka qofka bini aadamkaa ee layidhi waa malcuun oo kugu dhex jira maxaad u malay oo maaragtay ku hogaaminhaya oo mujtamacii qayb ka mid ah oo biyihii lala cabaayo oo la martiyahayo oo kusoo martiyahayo ood la qoslaysa cindallaahina malcuun uu ka yahay fii calaa lisaani muxamadin iyo maaragtay calaa kitaabillahi wa sunnati malcuun uu yahay oo raxmadda ilaahay laga fogeeya hadduu kula saaxiibo uu kula degan yahayo hawsha uu kula wado gargaar ilaahay ma helaysi wey macnaheedu waxaan u qaybinaynaa way fara badan yihiin laakiin ma gaadhi karo waan soo khulaasaynaynaa dunuubta iyo macaasida ay dadku muslimiinta hadday ku dhacaan uu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam waa la lacnad waxaa ugu horreeya shirkiga ugu horreeya dembi ugu weyn oo la galo waa shirkiga wey dunuubta midka ugu weyn waa shirkiga wey ina shirka la dulmun cadiimu yuu alla subxaana wa tacaala markuu ka xikaayo ka sheekaynaya luqmaanulxakiim wiilkiisa markuu la dardaarmayo ilaahay ha u sharig yeelin buui maxaa yeeley ina shirka la dulmun cadiim dulmi la galo dulmiga ugu weyn oo ardada dusheeda lagu galo waa ilaahay oo wax la garbarbar dhigti wey idan shirkiga qofka ku dhaca waa malcuun wey lacnad ilaahay baa ku dhacday wey waxaa malcuuna asna cuquuqulwaalidaynka waalidkii qofka lacnada oo caaq u noqda asna waa malcuun wey calaa lisaani moxamedin calayhi salaatu wasalaam iyo alla subxaanaه wa tacaala lacnadiisa ayaa ku dhacdeen idan dunuubta cisyaanka waalidka keenta ayayna qofka la yimaada waa malcuun wey waxaa ayna malcuuna afcaasha qofka muxdi maaragtay waxyaabaha dulmiga qofka gala qofka soo dhowaysta ee difaaca ama ehlubidaca iyo khuraafada qofka difaaca ama kutubta waxyaabaha khuraafaadka faafisa qofka dabciya ama u ol oleeya ama qofka daalimka ummadda hantideeda iyo dhiiggeeda ku xadgudba qofka soo dhofaysaoo difaaca ama reernimaha u difaaca ama wax kale u difaaca malcuun weeye calaa lisaani maxamedin calayh isalaatu wasalaam man aawaa muxdia buu rasuulku yhi alayh isalaatu wasalaam qof muxditoo wax keenay shay soo diriya ama diinta wax cusub kusoo soo darayoo bidco iyo khuraafo la yimi ama daalim aho xadgudbay oo dad dilay ama dhiigood galay ama hantidood maarata burbursaday qofka difaaca oo hoosta gashada cid siduu doona ha usoo gashadee malcuun weeyaan calaa lisaani maxamedin calayhi salaatu wasalaam waxaa isna malcuuna afcaasha lacnada keenta ka mida ardada dusheeda lagu noolyahay bini aadamkaiyo habdhaqanka ay samaynhayaan xuduudada ay samaystaan calaa mustawaa dawlaad ha ahaadeen ama calaa mustawaa shacab ha ahaado ama ashkaas ha ahaado beeraha ay leeyihiin iyo guryaha ay leeyihiin iyo dhulalka ay leeyihiin calaamaadkay u samaystaan ee lagu garta hebel booskiisu inuu kan yahay ama beertiisu inay noocanta ama xuduuddiisii iyo dhulkii wata inuu nooca yahy calaamaadka bini aadamku uu isku garto oo dhulka lagu calaamaday qofka bedela waa malcuun wey calaa lisaani moxamedin calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley khayaamu la yimid idan waa malcuun weeyaan haddaad habeenkii intaad soo guurtay maaragtay booskii aad lahayd kii kale kuu garabla aad ku yariixday oodiisii intaad fujisay aggaa u yariixday ama beertii aad ku durgisay ama xuduudadii iyo waxyaabihii lalahaa ee la yaqaana aad zuulisay oo meel kale aad geysay malcuun baa ta aniguna kuma dhihina nabiga calayh salaatu wasalaam bay man hayara manaara alard ardada calaamadaheeda iyo waxyaabaha lagu ku garto qofka bedelo oo waxeeya waxaa weeyaan waa malcuun waxaa la a ah culimmadu dheheen shacaairta islaamka iyo xaramka iyo waxyaabaha ah, maarata shacaairta la yaqaano qofka ee dhulka ku yaalla qofka bedelana wuu soo hoosgeli baa dhulkaas lagu wada dhaqmaya xuduudda la samaystay qofka bedelana waa malcuun waa afcaasha lacnada keentay ka midta waxaa lacnada keenta wax kastoo shirkiga kuu dhoweey sida qumuurahoo la dhiso ama qumuurahoo maarata lagu diiqo ama qumuurahoo lagu soo khalweeyo ama dushooda wax laga dul dhiso waa malcuun wey qofka waxaa sameeya waxaa la mida qofka hantida bini aadamka si sahlan inuu u helo raba u cuno sida ribada oo kale ama rishwada oo kale iyo wixii lamidka ah, waa xuquuq bini aadam oosa xaq u yeelanin buu rabaa si sahlan inuu u cuno idan qofkaasna waa malcuun wey waxaa kaloo lacnada keena saxaabatu rasuulilaahi qofka caaya khiirat lbashar bacda alambiyaa bay ahaayeen xamalat lwaxyi bay ahaayeen qofka caaya waa malcuun wey calaa lisaani moxamedin calayhi salaatu wasalaam saxaabatu rasuulillahi hadduu gaalaysiinaya ka wasii daran ba abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo casharatu mubashiriin biljanna iyo kayrkood saxaabatu rasuulillahi rasuulka la casira la duulay la jahada hantidooda maalkooda iyo naftoodaba u huray islaamka u huray qofka lacnada waa malcuun weeyaan calaa lisaani moxamedin calayhi salaatu wasalaam taa xun bay kaanooga baahan yihiin inaan maaratay radia allaahu canhum aan idhaan inaanu u ducayno inaanu sheegin ilaa bikhayr mooyaane laa nadkuruhum ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale inaynu ku sheegin famaa waqaca baynahum wixii dhexdooda dhacay bashar bay ahaayeen macsuumiin mayn ahayn inaannu ilaahay subxaana wa tacaala aanu u dayno oon dhahno waxaa weeyaan mayn ahayn macsuumiine rabbulcaalamiin waxaan ooga baryana inu ilaahay u dhaafo mawqifkeennu middaa weeyaan ahlusunna waljamaacana kaasaa madhabkoodu laakiin inaad xagxagati ood lacnadi ama aad caydi saxaabatu rasuulilaahi kaama mudna midaas qofka arrinka la yimaadana waa malcuun baa calaa lisaani maxamed afcaasha lacnada keenta waxaa kaloo ka mid a xayawaankan iyo waxaana xoolahan aanu dhaqanno alla subxaanahu watacaala iyo shareecadeenna waxaynu amartay qaab fiican oo la dhaqanno inaanu intifaacsanno waan qalannaa waan rarannaa qaab fiican lama ogolo wejiga in laga sumado inay wejiga laga guba lama ogol xayawaanka xoolaha u haysto ama geel haado ama lo ama ari ama dameero wejiga qofka ka guba waa malcuun wey calaa lisaani maxamedin calayhi salaatu wasalaam dhinacyaha kale waad ka calaamadayn karta dhagaha dilaaci ama goob ama jecjeex waa calaamado kale wey oo jidhka kale haddaad ku samaysay wax dhibaataa male laakiin wejiga inaad ka gubtid lacnad buu keenaya malcuun weeyaan rasuulku wuxu yidhi alayh salaatu wasalaam lacnad rabbi ha ku dhacdo qofka xayawaanka wejiga ka calaamadayn oo halkaa wejiga dab kaga dhejiya ama ka jeexa iyo wixii lamidka waxaa weeyaan waa malcuun weeyaanba lacnadda afcaasha keenta waxaa ka mida khilqada ilaahay iyo bini aadamka sawirka ilaahay uu ku sameeyey inaad bedeshi ayadna waa waxyaabaha lacnadda keena weeyaan inaad qofka dumarka rag isu ekaysiiso ama sawd ha ahaato ama dharqaadasho ha ahaato ama muuqaalkeeda iyo qaabka ay maaratay u taagan tahay ha ahaato inay habkii unusanimadka iyo dhadigaantii intay iska saarto ay rag isku shabahdo waa malcuunad weeye ninkuna saasoo kale weeyaan tashabuh binisa hadduu la yimaad sawdkiisii u bedelo shirkiisii iyo waxaad ilaahay uu siiyey u bedelo iyo wixii lamidkaa ah ama socodkiisa iyoba dharqaadashadiisa hadduu bedelo waa malcuun weeyaan calaa lisaani muxamedin calayhi isalaatu wasalaam wahaakada way fara badan yihiin xumin aadan lahayn haddaad samaysad tima aadan lahayn hadday haweenku sameeyaan iyo wixii lamidka khilqada ilaahay waxa bedelo wey ilka hadduu qofku qorqoro ama waxyaabo kaleoo noocaas uu la yimaado wixii aan ahayn min baabi tadmiib iyo ibinimo aan ka ahayn oo takhyiir oo qurux ooga jeedo waa lacnad buu keenaya arrimahaasoo dhan waa arrimo khatara wey waxaa ka mida ah waxyaabaha lacnadda keena xiyalka shareecada islaamka inaad xeeladaysatid shaygii lagaa mamnuucay inaad dhegtaada halkaa qaban kara xagga intaad ka wareegtay dhinacaad ka soo qabatay xeelad wey marka shaygii shareecadu ay kaa mamnuucday weygii iyo jidkii baad ka wareegtay oo dhinac kalead kaga timid ma rabbulcaalamiin baad ka dhuumanaysaa waa lacnad wey malcuun wey waxaa ka mida ah ninka naagta saddex jeer haddii la furo nin kale inay guursato mooyaane uma banaano inay ninkii ay dib ugu noqoto muxallil waxaa la yidhahda atays mustacaar orgiga lasoo soo caariya ama dibiga looda lagu darsada camal in lagaa dhigo oo lagu yidhahda kaale naagta baa lagu meherin habeen la baryo subaxiina siida daa malcuun weeyaan ka loo sameeyey ka samaynayaba xaaraamtii lagaa xarimay inaad way kale oga timaad lama ogol oo tusaale ahaan shayga daatadiisa xaaraamkaa sigaarkaanuma caba laakiin waan ka ganacsadaa waxa weeyaan waxba kama jira waxaas haddii lagaa xarimay inaad cabti inaad lacagtiisa shaqaystana mamnuuc wey khamriga anuma caba laakiin waan ka shaqaysta waa mamnuuc wey qaadka ma cuna laakiin waan ka shaqaysta waa mamnuuc wey mar haddii shayga cunidiisa lagaa xarimay amantiisana waa lagaa xarimay idan haddaa samaysid waxyaabaha lacnada kamidna malcuun baad idan xiyal baa layihahdaa inaad shareecada islaamka xeeladasid marka rabulcaalamiin waa kuu jeeda arrimaha noocaasa mucaamalaad ribadii baad qaabkii qaab aan hayn baad utimi qaabkii qaab aan hayn oo suuradeedii loo yaqaana magac kalead u baxsata administration cost baa la yidhahdaa baa laguyi waa khidmada lagu qabtay weyaan ribo lama yidhahdaa lagu yidhi meeshii ribo laguu qori lahaa yaa lagu khidmada lagu qabtay weeyaan ribo ma ah daanu ribo ma qaadan baad khidmaa la isiiyey baad leedahay ama khidmadaad qabatay weeyaan baa lagu leehay magacii baa lagaa bedelaya bankigii baa wuxuu ku leeyahay waxba kumaana saaranin shaqadii aan qabanay khidmo ah weeyaan waxaan ku saaranay administration cost baa la yihahdaa bimacnaa waa khidmada lagu saaray maamulka lagu qabtay iyo shaqada lagu qabtay magacii baa lagaa bedelaya magacoo la bedelo wax ma keeno madmuunka waxaan uu xambaarsan yahay waxaan loo yani xaqiiqada weeyaan waxba kama bedelen khamriga haddaad u bixisid marka biyo qabow ama biyo macaan ama shaah haddaad u bixisid xukunka kama bedelahay waa xiyal un khamri haddii la dhao dadkaa kaa didi laha laakiin biyo qabow baan cabaadaad tiraahda dadku aad u didi mahayaan idan xeeladda noocaasoo kaleo qofka la yimaada waa malcuun wey calaa lisaani maxamedin calayh isalaatu wasalaam waxyaabahaas faraha badan ayaa keena lacnada xadiidkana ugu horeeya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiid ka sugnaaday wey axmed bin xambal iyo imaam muslim iyo abu cabdiraxmaan الnasaai raxmat ullaahi calayhim ayaa ku soo saaray kutubtooda saxiix muslimku ku yaala kadalika alimaam axmed musnadkiisuu kusoo saaraya alimaam الnasaa'ina kitaabkiisa sunanka ayuu ku soo saari min xadiidi cali bn abi aalib radi allahu tacala canh cali bin abi aalib baana rasuulka ka warinaya rasuulku wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam lacana allaahu man lacana waalidayh lacanad rabbi ha ku dhacdo qofka waalidkii lacnada waalidkii qofka lacnada lacnad rabbi ha ku dhacdo walacana allaahu man dabaxa ligayr اllaah qofka alle ayrkii u gowracana lacnad rabbi ha ku dhacdo ilaahay ayrkii qofka u gowraca sheekh jilaani iyo hebel iyo shaamurjaan iyo qubuuraa lagu soo diiqay weligaaba waxaa doontay u bixi ilaahay ayrkii qofka wax u gowraca malcuun weeyaan walacana allaahu man dabaxa ligayr اllaah ilaahay ayrkii qofka wax u gowraca lacnad rabbi ha ku dhacda nebi maxamed baa yaa sidaa leh walacana allaahu man aawaa muxdia qof ahlu bidaca iyo ahlu khuraafaat ama daalima qofka soo dhawaysta lacnad rabbi ha ku dhacdo waa malcuum wey idan muxdisku waa shay cusub qof la yimid wey oo diinta oo bidca la yimid ama khuraafo la yimid ama qorayba asagii haddaad naftiisa badbaadisay waa la mid wey ood hoosta gashad oo tiraada loo soo dhawaan mahayo haddaad kutubtii qortay uu qoray aada hoosta gashatay oo tiraahday aada faafisina la mid wey adaa difaacahay hadduu daalim yahay oo ummad uu dilay ama hantidoodu cunay oo dulmigii ha laga qabtaa la yidhi aad u diidan tahayna oo walaalkaa gar iyo gardaraba ku garabsi aad tahayna waa malcuun wey walacana allaahu man aawaa muxditha muxdit wax la yimid cusub oo dulmi la yimid ama bidca iyo khuraafa la yimid iyo shirki qofka hoosta gashadoo difaaca waa malcuun weeyaan lacana rabbi ha ku dhacdo rasuulka alayh isalaatu wasalaam qodobka kale shanaad wuxuu yihi walacana allaahu man hayara manaala alard ardada xuduuddeeda iyo calaamaadkeeda qofka bedela lacnad rabbi ha ku dhacdo reegaris haddii la yahay waan wada naqaanaa imisa arrintaa dhacdaa baad u malaynaysaa sawradimahoo la isku riix boosaskoo la isku cidhiidhiyo iyo calaamadii oo la zuuliyo beeraha oo las maarata la dhangoost way ku badan tahay haddaad maanta awood aa sheegatay ama aad tiri cid ku jeedda ma jirta habeennimo weeyaane booska hore u yar riix ama beerta xagga u yar durki rabucaalamiin xaggeed ka geli mugdi hadday ahayd oo cidana ay ku jeedin allah subxaana wa tacaala mugdi iyo maalinba allaha arkay waxaana ka qarsoonayn baa kuu jeeda yowma alqiyaama xaggeed markaa lagu geyna ardadii adoo tunka ku wataad la imanaysa adoo ardadii luqunta lagu geliyey rasuulku wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam hal taakaoo ardada qofka khayaano toddobada ardaa luqunta loo soo gelinayaaba qiyaamada toddobada ardo yo asagoo luqunta ku wataa qiyaamada la keenaya walacana allaahu man hayara manaara alard ardada xuduudaheeda iyo calaamaadkeeda ee bini aadamku u samaysa qofka bedela lacanad rabbi ha ku dhacdo intaas oo ficil waa waxyaabo ay muslimiintu ay sameeyaan gaala lagama hadlay waalidkii qofka lacnada ilaahay kayrkii qofka wax u gawraca qofka qof muxdi oo bidc ahlu bidca iyo khuraafo waa ree hebel darteed usoo dhawaysta ama daalim xadgudbay soo dhawaysta oo difaacah qofkii intuu dulmi sameeyuu soo istaagay inaad ree hebel iyo ree hebel haddaana xeer maxaa noo aha haddii gabadh la soo kufsado xeer maxaa noo ahay oo ninkan gabadha kufsada maxaad hoosa u qarsanaysa bannaanka soo dhig maya anagii reebel gabar haddii la kala kufsado maxaa soo ma garanaysaa kufsasho waa layaha xeer maxaa noo aha samayn xidh labaatan shilin oo la bixiya xeer noo ah haye ninkii kale mujrimkii la sii labaatan shilin baa la bixiyey nin baa nin soo dilay markaad reebel iyo annaga maxaa xeer noo aha sidan baa war ninkan baa nin buu dilay male xeer maxaa noo aha buu la hor imanaya odayaashii baa lasoo horumarinaya oo laleeyahay arrintan iyo reebel iyo annaga maxaan dhaqan noo ahaan jira iyo wixii lamid kalkaasuu la imanaya bidca iyo khuraafa iyo shirki buu la yimid inay ummadda laga qabto oo waxaan inti maaragtay loo caddeeya xujada lagu ogo hadduu qabsoomanaya alxamdulilah haddii kalena dadka looga digo kuwaa soo hor istaagayo waa reer garas weeyaan marka wuxuu leeyahay ninkan waa ummadda oo dhan ba wada isagoo keligii ma hebel iyo hebelba intaasoo kitaab bay wataane maxaa ka annaga laga laga rabaa ayuu ku le war horta kuwaa kale iska daaya kan baa hadda loo yimida ninka iska soo saar oo khuraafadan iyo waxaan uu wato dadka halaga qabto xagga dhabarku marsanaya waa khatar weeye marka waxaasoo dhan maaragtay waa waxyaabaha lacanada keenihi ka mid yihin walacana allahumana hayara man al ard ardada ilaahay qofka bedel idan intaasoo ficil oo muslimiintu in badan oo kamid ay samaynayaan waa waxyaabaha lacanada keena mar haddii lacanad qofka ay ku dhacdaana waa qof raxmadda ilahiy nasrigiisa laga fogeeye wey nasriga ilahay haddii laga fogeeyana qofka weligii guul ma helayo mujtamacuu ku dhex nool yahayna waa mujtamac jiran buu noqonaya mujtamaca xanuunsan bay noqonayaan xadiidka kale asna waa xadiid saxiixa imaamu nasaa-i baa kitaabkiisa sunanka kusoo saaraya abu cabdiraxmaan nasaa-i raxmat ullaahi calayhi ayaa maarata culey xadiid abu hurayra y aan rasuul ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allaahu alyahuuda waannasaara nimanka yahuud la yihahdo ahlu kitaabka iyo nasaarada ilaahay subxaana wa tacaala lacnadiisa ha ku dhacdo raxmadda ilaahay alla ha ka fogeeyo alla subxaana wa tacaala gargaarkiisa iyo taa'iidkiisa iyo nasrigiisa alla ha ka fogeeya ayuu yidhi sababka saa loo yeeli maxay ta ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid qubuuraha ambiyadooda iyo masaajid ka dhigteen qubuurihii ambiyadooda iyo dadkii fiifiicnaa bay masaajid ka dul dhisteen idan ficilka noocaasoo qubuuraha in wax laga dul dhisaa waa ficil lacnad keena wey qofkii sameeyana waa malcuun wey asalkiisana yahuudiya nasaaru ka yimide muslimiintu shaqo kumayn lahayn in qabriga la dhisoo la qurxiyo meel macbadoo maaragtay lagu caabudo ilaahay oo salaado lagu tukada in laga dhigo yahuudiya nasaara asal u lahayd islaamku waxba kumuusan lahayn muusa aqoonin muslimiintuna mayna aqoonine halkaasay nooga timid idan qofka ficilkaa sameeya waa malcuun wey lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaahim masaajid bale cilada lagu lacnaday waa midda ah. qubuuraha ambiyadoodii dadkoodii fiificnaa qubuurahoodiiba masaajid ka dhigteen inaguna waan samaynaa miyayna middaas samaynin waa la samaya qubuurta aabbahay baan soo dhisayaa sheekh fulaan sheekh murjaan iyo sheekh hebel iyo sheekh uweys sheekh jilaani qubuurahoodii baa lawada masaajid baa laga wada duldhisahaya oo waa la qurxinaya wadaadka la rabo inuu roob doono orda qubuuraha gal baa laleeg usoo khalawan qubuuruhu gale usoo khalawaynaya reerkii wixii baan usoo khalawaynao qabriguu aadahaya war qabrigaa u kicina masaajidka u kacdaa khalaawanays oo beydka ilaahay aad oo masaajidka dhex fadhiiso maxaad qabriga ka doonaya meesha meel goob cibaada maahe waa goob dad lagu xabaale ummad kalaa iskaloo degane oo daar maaragtay daar kaley ku nool yihin maxaad ka doonaysaa qubuurahaas qubuuruhu kusoo khalaaweyn habeenka dambena wuxuu leeyahay waa laysoo tusay ishaaradii yaan helay waa la guulaysanaya ama roob baa la helaya heblaaya la helaya idan qubuuraha goob cibaada mo goob masaajid laga dhisana mo idan ficilka noocaasa ah, cidda samaysa waa malcuun bu rasuulka alayh isalaatu wasalaam lacana allahu alyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura ambiyahi masaajid idan waa shirkiyaad wey wasiilo kastoo shirki kuu keenaysa malcuun wayaan qofka la yimaad intaas waxaa weeyaan waa waxyaabaha shirkiyaadka iyo wixii ku saabsanaa iyo arrimaha khatarta waxaan u gudbaynaa hantida bini aadamka iyo xuquuqda bini aadamka uu leh waa mamnuuc weeyaan asalkeeda lama ogolo qof bini aadama xaq uu leehay inaad qaadato qofka muslimka waxaa la rabaa inuu shaqaysto muslimka waxa ugu khayr badanoo cuna waa wax min camali yadii sida rasuulkeenna uu sheegay uu yidhi axad ma cuna wax ka khayr badan qad welige min amaliya gaan min camali yadihi gacantiisa wuxuu ka shaqaystay wax ka khayr badan oo qofku uu cuno ma jiro wixii sidaaha inaad xalaal iyo way xalaala aad ku raasatay baa lagaa rabaa kasabka leannahu xalaasha waxyaabaha ducada lagu aqbalay ka mid tahay xaaraamtoo la cunaa waxyaabaha ducada aqbalkeeda manciyay tahayay tahay idan hantidii bini aadamka haddaa si way xaraama aad ku cuntay ooda ku shaqaysanin ooda xaq aada u yeelanin aad ku cuntay malcuum baad noqonaysaa rasuulkeena wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam xadiid saxiixa maaratay oy culamo fara badan ay soo saareen ayaa rasuulkeena alayh salaatu wasalaam wuxuu leh lacana allahu aakila ariba wa muukilahu wa shaahidayhi wa kaatibahu hum fiihi sawa buu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam xadiidka axmed bin xambal iyo imaam muslim ayaa soo saaray min xadiidi jaabir bin cabdillahi radi allahu tacaala anhuma canhuma wuxuu rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam alla subxaanaه wa tacaala wuxuu lacnaday aakila ariba ribada ninka cuna wamawkilahu ninka siiye cunsiya bangigii ku siinhaya oo lahaa qaado waa kii ku siinhaya wey aakilkana waa ninka qaata ee cun mawkilka waa midka cunsiinhaya wey iyo maaragtay shaahidiga kuwa makhraatiga ka noqon iyo kaatibka foomka buuxinaya iyo wixii lamidka hum fiihi sawaaban dembigaa way ka siman yihiin riwaayaadka qaarkood waxaa soo arooray lacana allaahu riba ribadii naftirkeeda lacnad rabi baa ku dhacda ayada naftirkeeda ribada waa malcuunad wey aakilka cunana waa malcuun wey ka cunsiyana waa malcuun weeyaan ka makhraatiga noqdana waa malcuun ka qorana waa malcuun wey ka waraaqaha qaadana waraaqaha la qoray ee la buuxiyey ee boostada la geliyo qofka geeyo oo ribada dadka qaatay waraaqaha ka dabageeyana ama foomkooda intuu qaado raajiciye ee loo khaas yeelay ee laleeyahay ka soo ururi waa la mid weeyaan asna shaqadiisu saa hadday noqoto dadka ribada qaatay iyo interest qaatay qofka loo xil saaray inuu lacagaha ka soo ururiyo hadday keeni waayaanna ganax u u diro asna la mid weeyaane waa shaqadiisi shaqada noocaasa marka kaatibkii iyo shaahidkii buu la mid noqonaya hum fiihi sawaba xagga dembiga way ka siman yihiinba riwaayad qaarkood waxay ahayd wahum yaclamuun ayagoo og ay arrinkaas sameeyeen maxaa halkaa la diidan yahay adoona ogeyn haddaa ribadii ku dhacday waa khata we jahli baad ugu dhacday taas kuma jirta laakiin ayadoo ku cad inay ribo tahay haddaa rib ahaan aad u qadatay lacanad rabbi baa kugu dhacaysa wey idan lacana allaahu aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu iyo washaahidayhi hum fiihi sawa aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam ribadana hadda waxay noqotayba waa waxayba iska noqotay shay musallama in badan oo dadka ka mida ma dhahayno dadka o dhan laakiin sida waagii hore lahaa garaafkii la joogay aad baa looga soo hoos dhacay bunuugtan meesha intay timaada gaarisberimary xayaysiinays oo intay dadka u qabato shirarka u qabato bangiga saad waxa uga qaadan lahayd iyo wasiiladaad u mari lahayd iyo qaabka ay tahay iyo wixii laguu qaban lahaa iyo fasilitiga laguu samayn lahaa iyo wixii oo dhan bay dadka u bandhigaysaa shirkeedii baa lasoo buuxinoo bangii wuxuu keen baa lasoo wada imanoo gabdhaha xijaaban iyo ragga qabiisyaha qaba iyo wixii o dhan baa meesha lama wala wada dhegaysanaya waa bunuugtaad garanaysaana maarata barcles banki iyo fulan iyo fulan iyo waxaasoo dhan weligiiba ha yidhahda laan riba ayaan leh waxba kama jiro usuushiisa iyo meesha laga ka farcantayba markaya riba waxba kama jiro idan ribada qaadashadeedu waa khatarta waa malcuun qofka ribada qaada waana maanta ilaa in yaroo ilaahay unaxariista mooyaan ribadu waa shaaci bay noqotay aad iyo aad bay u faaftay waa waxyaabaha masaa'ibta ee ku timidna weeyaan oo ribadu mar hadday badato kii ribada qaatay ku ekaan mayse gurigiisiibaa biyo laga soo cabi cuntaa laga soo cuni qof kalu wax siin ummaddii o dhan baa wada camimaysa idan ducada la aqbali maayo ducadaadi la aqbali ma saaxibu riba iyo saaxibu xaaraam ninka cunay ducadiisa lama aqbala xadiidka saxiix muslim ku yaallay baad garanaysaan nin maaragtay uu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam ayuha annaas in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa abu hurayre warinaya saxi muslim ku yaal ayuha الnaas in allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiba wain allaha amara biاlmu'miniina bima amara biha اlmursaliin faqaala yaa ayuha الrusulu kuluu min الطayibaati wacmaluu صaalixa inii bima tacmaluuna calim ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyahu tacbuduun uma dakara rajula ashcaa akbara yudiilu safar yamudu yadayhi wayaquulu ya rabbi muxuu aha xadiidka falaa yustajaab lah limaada cilada maxay tahay loogu diida aan la aqbalin safar dheer buu gelhayaabaan asbaabaha ducada lagu aqbalo safarka ka mida dadka la sheegay oo rasuulku yihi mustajaabu dacwo wey xadiidka saxiixa rasulka alaau dacawaatin mustajaabaatun laa shaka fiihina saddex alla bari waa dacwadooda waa la aqbali laa shaka garanti weeyaanba dacwat lmusaafir baa ka mid aha iyo dacwat lwaalid iyo dacwat lmadluum qofka musaafirka dacwadiisa waa la aqbali hadduusan aalim usa ahayn idan musaafirka noocaas ahayee safray oo weli bacd alculama waxay leeyihin safartaa dheere la sheegayo safaru mubaax ama safar cibaado inay ahayd baa laga fahmaya ninkii sidaa ahaabaa ducadiisa la aqbalinba wuxuu rasuulku ku celinayay mashrabuhu xaraam waxa uu cabbay baa xaraamah wama'kaluhu xaraam waxa uu cunayna xaraam buha wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam qadada uu maanta ku soo qadeeyey iyo cabbitaankuu sameeye cunay ee cabbay iyo cuntaduu cunay iyo dharku xidhay wada xaraam wey laga aqbali maayo marka ducadiisa idan salaaduu tukanhayo iyo allabariga uu samaynhayo ilaahay gacmo u horsanayo waa marduud wey liannahu xaaraan buu cunay wey idan ribaduna waa xaaraanta midda ugu khatarsan wey idan muslimiinta maanta masaajidda way buuxiyeen intaasaa la camirhayaa zamanba saacadba saacadda ka dambaysa duruuftooda bay kasii xumaanaysa karbaash baa lagala daalaya gaal baa ilaahay ku sallidahaya mujrim oo dhan baa ilahay ku sallidahaya kuwa xunxun baa ilahay ka soo dhex saaraya waa ayaga qabash ku jira wey ribadii bay wada qaateen xaaraamtii wada cuneen ducadii la aqbali maayo lagama aqbalayo ducadii in badan oo ka mida weligiin ma aragteen qofka hebel riba qaato wayaan gurigiisa yaan la tegin wax dhahay maarate waan aragteen weligiin weligiin ma aragteen hebel yaana gurigiisa la tegin biyo kiisa yaan la cabin ha la iska soo salaama laakiin cuntatiisa ha cunina maxaa yeelay xaaraan cuno wey zuusayna halaynin marka uddiga oo bariidiya laakiin cunta ha ka cunina shaahna ha ka cabina biyana ha ka cabina gurigiisa markaad booqataan waxba ha ka dhadhamin maxaa yeeley rib u qaata xaaraam weeyaan wuxuu cuno qof la yidhahda ma arkays hebel baa xoogaa dhaqaale haysta gurigiisaan ku shiraa la dhih isagaa yar fiican guri yar fiicanoo la fadhiisan karo yuu leeyahay waa la ogyahay ogo inuu ribo ka dhis na fadhiisiyaa leeyahay gurigiisa odayaashii iyo reerkao dhan halkaasi ku shirahayaan cabitaan buu u keeni cunto iyo qadow u qabanhayaa wahaakada idan intoodiiba iyaga xaaraamta la soo cuneen bay ayaguna soo noqon idan ducadoodi lama aqbalayo lama aqbalayo qaad buu ka shaqeeyaaye xoolihiisa xaaraamay masaajidka hanagaga darin darin dadka ha siinin sadaqa kuuma noqonayso kama soo xajihi karti gurigaanana waxba lagama cuni karo qof la dhihi weligiin maaragtee ma jirto oo waxaan ribada la qaatay iyo xaaraamta la cuna xaggee la geeyey maba arkaysa qof la takoorahaya abadan ma arkaysa baynamaa salafkii hore ay iska ilaalin jireen way salaamayaan lakin waxay iska ilaalin jireen cabitaankiisi iyo cuntadiisi waxaan ba iska ilaalin jireen wahaakada idan waxaa weeyaan aakila riba ninka ribada cuna waa malcuun wey waxaa kaloo lamida oo waxyaabaha ribada waxyaabaha loo diiday waa xaq uusan lahayn wey waa xaq bini aadamu bilaash ku cunaya waxaa ayadna lamida oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ay warinaya min xadii abdillah bin camr bn caas radi allahu tacaala canhuma yaa rasulku wuxu yhi alayh salaatu wasalaam lacnat ullaahi cala alraashi waalmurtashi lacanad rabbi ha ku dhaco qofka rishwada iyo laaluushka bixiya iyo mid ka qaata raashi waa kii marka waalmurtashi murtashiga marka kii dhalbahaya ee halla isyalaha iyo raashiga kii bixinaya iyo kii qaadanaya ama dalbahaya labaduba malcuuniin weeyaanba lacanatullaahi cala alraashi waalmurtashi lacanad rabbi ha lacanad rabbi baa ku dhacdaali ka rishwada iyo laaluushka bixiya iyo ka dalbee ka qaadanaya labaduba waa malcuuniin baa malcuuniin weeyaanba lacanatullaahi cala alraashi waalmurtashi riwaayaadka qaarkoodna waxaa soo aroortay lacanatullaahi cala alraashi waalmurtashi fi lxukm xukunka iyo mas-uuliyaddii hayaan qofka ku qaata rishwada iyo laaluushka ku qaata lacanad rabbi ha ku dhacdaali maanta waa iska dhaqan caadi ah wey musallam rishwada iyo laaluushka la bixinayo xafiiska markaad usii socotay xoogaa baad jeebka sii gashanaysa hebel markaad rabta inaad u tagto hadda waa kaad garanaysa eh, maxamed iyo xuseen iyo axmed ah bal madow la garayoo waa gaal aan ilaahay rumaysnayn kii soomaaliga ah ee muslimkaa ah markaad usii socotay baad xoogaa jeebka ugu sii qaadaysa isagii baad u laabaysa ama berri guriga igu ima xafiiska igu imaad ih ama dukaanka igu imow kansalihii iyo heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye gidi markaad u wada kacaysa xafiisyahoodii waa soomaali wey muslima adigana dhihi maysid inaan wax xaaraam weeyaan waan kula naseexaynaya iska da asagana wa niyo xaggeed igu soo wadda ku dhihi maayo hadde niyo in wax laguu qabtaa rabtaa inaad wax bixisina ma rabto kudhihi ma rabtiba kuleehay markaasaad le maya waan bixina niyo wax isi adiga marka xafiiska intaad ugu tagtay baad xoogaa u laabay bakshad baad u gelinaysa waa rishwadi wey asagii baad ku dhiirigelinaysa waxaad leedahay intana qaada kii ila midkaana intan ka badanba ka qaadaad leedahay qof aad unaxariistanayusa jirin wey macnaheedu maxaa yeele nin adiga ku dayn waaya wax kaa qaatay ka kale daamiyaad leedahay macnaheedu waa sidaas ku dhiirigelinaysa marka lacnatullaahi cala araashi wlmurtashi riwaayadda dhehaysa lacnatullaahi cala araashi wlmurtashi wraaish waa daciif wey riwaayaddaas raaishku waa midka udhex bilaalaha dhex socda wey u dhexeeya oo kii waxaye iyo kii kale u kala hadlahayo ninka wax intaasuu u baahan yahay xoogaa keen aan u geyno kan kii kalena leeyahy ninka xoogaa buu kusiin rabaa u kala dhex shaqaynaya raa'ishka la yihahdo waa daciif riwaayadda noocaa kuso aroortay laakiin riwaayadda saxiixa alraashi waalmurtashi wey ninka rishwada bixiye iyo ka qaata labadaasba waa malcuuniin weeye calaa lisaani moxamedin alayh isalaatu wasalaam idan mujtamaca ay ku dhex bataanna muxuu noqonayaa mujtamac raxmadda ilahi ay ku yartaa noqonaya idan ninka rishwada qaata had iyo jeer waa malcuun intuu ficilka ku jira waa malcuun wey ka bixinayana waa lamid wey idan waxyaabaha fasaadka iyo dhibaatada noo keenay waa waxyaabahan weeyaan tif ay tahay oo bal weliba waan ku dhiiragelinayna inagu oo wiilasheenna iyo odayaasheenna iyo kuwa madaxda laga dhigo inaad ku soo noqon baarlamaanka sanadkan shan sana hadday kuu dhammaato inaad ku soo noqon war looma haya wax ka qabsaa la leehay soo saa lama yidhaahdo markii la doorto oo tartan la galo oo reer garas iyo reer xooday u tartamaan kii reer garas markuu ku guulaysto waa lala dardaarmaya waxaa la leeyahay shan sano weey inaad ku soo noqonna war looma hayo ama sida hebel shantii sana ha kaa dhammaato odoon waxba qabsanin ama si fiican wax looga qabsaa la leehay nin hadda reerahoodii oo dhan soo dhiirigeliyeen ma waxbuu reebi markaas waxba reeba meesha le ilahay ka cabso oo wixii xukun kaas aad ku qaadatay oo keliya oo mushaar lagu ogolaaday kaasaa xaq ku ah meesha la dhihi laha baa laleeyahay dadkaadana wax u qabo adigana wax ka qabso nacam dadkaada wax u qabo waa sax wey oo mas-uuliyaddii ku saareed way sharciga ugu raadi laakiin adigoo wax qabso wixii aad lahayd wax ku qabso wey in la yidhaahday ahayd laakiin in rishwo qaado oo lagu dhiirigeliyomo wasaaradihii meelo ka mida loo dhiibi heelmastaa laga dhigo iskuul baa loo dhiibi lacagihii benefitkii iyo loogu talagalay dawladdu inay dadka masaakiinta ku saacidayso ceelo loogu qado ama iskuulaadka fiida lagaga bixiyo ama dadka tabarta yar loogu amajidadka lagu sameeyo yaa gacanta loo gelinaya war janis ku soo maray wey mar dambe kusoo mari maysa c d f taba lacagta liyaad soo ma taqaanaan marka kuraasta inagoo aanu leenahay renoo istradana ilaa ko iyo toban kursi meelahaasi gaadhaysa calaa kursi imsaa la siiya mataqaana marka ugu yar waa sixty milyan wey waa lixdan milyan ama boqol milyan bay udhexaysa boqol ilaa lixdan ilaa boqol milyan bay udhexaysa calaa kursi baa la siiyaa oy dawladdu usoo shubtaa calaa kursi kasta intaasa loo soo shubaa sixty milyan ama waxaa weeyaan iyo ilaa boqol inta udhexaysa wey haddaba haddaba lixdan hadday tahay labaatan oo cuno afartanka kale la geliya dhulka dhulkao dhan muraayad buu wada noqon lahaa waad artan magaalada si ay tahay wax o dhan idan muxuu gelinba dadkii uu ka yimid baaba dhiirigeliy oo yidhi wax qabse wax qabso oo qof nin raga noqo idan nin la soo carabiye weeyaan idan lacnatullaahi cala araashi waalmurtashi waa labaduba malcuuniin weeyaan lacnad rabbi baa ku dhacdayba intaasna waxaa weeye waxaa kaloo la mida oo ayadna markaa gruubka raacay ilaahay subxaana wa tacaala qofka xubnaha uu siiyey saddex boqol iyo lixdan xubnood buu ilahay ku siiyey saddex boqol iyo lixdankaa xubnood oo ilaahay majaanan iyo bilaash uu ku siiyey dikrigiisa iyo cibaadadiisa iyo daacadiisa inaad u adeegsatay iyo way fiican inaad ogta lagaa rabay qaab khaldan hadda intaad u adeegsatay xumintii a sababkeeda ku weydi malcuun baad tahay tuuganimaad la timid oo waxbaad xadda gacantaa lagaa gooy waxaana macno lahaynoo taafi aad xadda markaasaad gacantaadii ku weyday ama naftaadii oo dhan baabaad ku weydaba malcuun baa tahay maxaa yeeley xumintii dhannayd ee rabbulcaalamiin uu ku siiyey ee inaad adeegsatay adduun iyo aakhiraba qaab fiican inaad adeegsa lagaa rabay baad qaab khaldan u adeegsatay saas darteed buu rasulku wuxu yidhi alayh isalaatu wasalaam isagoo ka hadlaya lacana allaahu saariqa rabbi subxaana wa tacaala ha lacnado ninka tuugga kaasoo yasriqu lbaydata xaday ukun ukun la-eg ama shay yar weeyaan xaday oo fatuqdacu yadahu gacantii la goyn marka ukun buu xaday ama wax lamida bimacnaa shay yar oon qiimo lahayn maanta ukuntii daatadeeda looma jeedo bimacnaa shay yar oo macno lahayn buu xaday markaasaa gacanta laga jaray wayasriqu alxabla fatuqdacu yadahu xadhig buu xaday ama wax yar oon macno lahayn buu xaday oon qiimo lahayn gacantiisibu saa ku weya fatuqdacu yadu gacantii la goynay raxmad rab maarata alla subxaana wa tacaala lacanadiisa ku dhacdaan axmed ibn xambal iyo muslim iyo bukhaari iyo nasa'i ibnu maajah yaa intubaa soo saareen xadiidkaasna xadiidka abu hurayre uu nabiga ka warinay xadiid saxiixa weeye idan rabbi ha lacanada qofka tuugga oo waxaana macno lahayn intuu xaday gacantiisa ku waayey xadhig ukun wax lamida aduu shay aana macno lahayn intuu xadu gacmihiisa ku waayey oo gacanta laga gooyey marka kaa lacan malcuun weeyaan calaa lisaani maxamedin malcuun ku yahay maxaa yeelay iimaha xumintiisa ay lahayd halkaa gacan waa konton halaad wey haddii qofka gacanta la goy konton halaad wey markaasa waxaana macno lahayn oo afar dinaara qiimaheeda u dhigma intuu xaday baa gaant gacantiisi waayey oo gacantii lagu gooyey gacantii kontonka halaaday idan qofkaa waa malcuun wayaan bari idan taasna waxaa weeyaan waa waxyaabaha lacnada keena qaybta kale ee saddexaad ee u gudbayna xiyalkii wey inuu qofku xaaraamtii xeeladaysto oo dhinacii meel aan ahayn oga yimaado wayigii way aan ahayn oga yimaado iyo dhinaca kale oga yimaado isagoo maaratay uu og yahay shayga madmuunkiisana inuu mamnuuc ka yahay qofkaa waa malcuun weeyaan rasuulkana wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam xadiid saxiixa oo axmed bin xambal iyo abu daawuud iyo kayrkii soo saareen xadis abdullahi bin cabbaas radi allahu tacala canhuma rasulku wuxu yihi alayh isalaatu wasalaam lacana allahu lyahuud rabbi subxaanahu wa tacaala ha lacnado nimanka yahuud la dhehita raxmaddiisa iyo naxariistiisa allaha ka fogeeyo maxaa yeelay ina allaha idaa xarama calayhim ashuxuum baruurta markuu ilaahay uu ka xarimay abaacuuhaa riwaayadda waay le fabaacuuhaa way iibiyeen baruurtaha cunina li markaasay baruurtii iib geeyeen way iibiyeen wa akaluu amanaha lacagteedii markaa cuneen marka baruurta ha cunina li cuntadii baa laga reeba ha cunina li xaggii ka wareegeen marka waay dh annaga baruurta ha cunina liinaya laakiin subagii haddaan iibino oo intaan subagii ka miira aan subagii gadano lacagtiisa aan cunno wax dhibaataa malahay dheh idan baruurta haddii laguu diiday inaad gadatayna waa mamnuuc wey ha cunin baa lagu inaad gadatayna waa mamnuuc wey idan lacnad rabe ha ku dhacdaana yuhuud nimankaa la yihahdo baruurtii markii laga xarimay way iibiyeen markaasay lacagteedii cuneen markaasuu rasuulku wuxuu yidhi ina allaha idaa xarama calaa qawmin akla shayin shay cuntadii hadduu alla uu ka xarima dadka xarama calayhim amanahu lacagtiisana uu ka xarima xadiidka axmed bin xambal iyo abu dawud baa soo saaray waa xadiis saxiixahu riwaayaadka qaarkood waxay ahayd ina allaha idaa xarama calayhim ashuxuum jamaluuha way dhalaaliyeen baruurtii bay dhalaaliyeenoo subag bay ka miireen subagii bay beecgeyeen lacagtii bay cuneen markaa idan waa muxaawalo wey idan baruurtan iyo subagga ku jiraba mamnuucuu idinka yaha lagu yidhi markaasay taxriifsadeen waxay dhaheen cuntada keliya naloo diidee inaanu maarata dhalaalin oo subag intaan ka dhigno aan iibgeyno oo markaa dadna lacagtii aan cunno mamnuuc nagama haydha halkaasay ka yimaadeen waa xiyal wey taxyiil marka xiyal weeyaanoo shareecada islaamka raadkii aad weygeeda ad aad maaratay aad xeeleedaysatay rabbulcaalamiin marka ma siri karti markaasaa rasuulku wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam in allaha idaa xarama calىa qawmin akla shayin shay cuntadii hadduu alla subxaana wa tacaala uu dad ka xarimo xarama amanahu xool xarama calayhim amanahu lacagtiisana uu ka xarimaya qaad baa inaad cunti laguu dida inaad ka ganacsatina waa mamnuuc wey khamriga cabi maalig inaad ka ganacsatina waa mamnuuc wey lama ogo shayga daatadiisa inaad intifaacsatay haddii laguu diido ood asagii daatadiisa inaad lacag ka samaysatana laguma ogo lacag inaad ka samaysina laguma ogo waa mamnuuc baa lagu yidhi shayga idan sigaarkii iyo qaadkii iyo khamrigii taraakiskii waxaasoo dhanee daata ahaan loo manciyey inaad ka ganacsatina waa mamnuuc wey lama ogolo mamnuuc wey idan yuhuud baana iskale xiyalkaas noocaasa ah, oo qaabka u xeelaysan jireen idan cid kastoo xiyalka la timaado oo xeeleedaysata oo ribadii magac kale u bixisa oo qaababkii qaab ahayn oo la timaado magacyo kale oo la yimaadaan waa malcuuniin wey maxaa yeeley xiyalkaa iyo shareecada islaamka xeelaysanayaan weeyaan arrintaasna waa arrin khatara wey aad iyo aad bay khatar u tahay inuu qofka muslimka iska ilaaliya loo baahanya xiyalka waxaa kaloo ka mida xadiidka axmed bin xambal iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasa'i ay soo saareen cali bin abi aalib iyo abdlahi bin mascuud iyo jaabir iyo abdillahin rasulka ay ka warinayaan rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam lacana allahu almuxallila walmuxallala lah almuxallil waa ism faacil wey walmuxallala lah ka wax xalaalaynaya iyo ka loo xalaalaynaya lacnad rabbia ku dhacdaan waa xiyalkii wey shareecada la xeelaadaysanaya wey naagtii buu saddex jeer furay ninka shareecadan islaamkana waxaa ogtihiin aalaaqu marataan bu ilahay alaaqa jaanis kale ee qofka dumarka ninku inuu soo ceshaday u bannaantay waa laba jeer wey mar baad furtay waa soo ceshatay iyadoon ciddada ka bixin haddana waad furtay haddana waad soo ceshatay iyadoon ciddada ka bixin mar saddexaad baad furtay yaad furtay xataa tankixa zawjan hayrahu wey ilaa ay nin kale ka guursata raqbadeeda iyo caadigeeda ay u guursato iyadoona xeeladii waxba ku jirin kadibna hadduu saa ay ku kala tagaan baad guursan kartaa laakiin haddaad hoosta iska ogtihiin ood orodoo nin soo guursa aad tidhaahdi ama ku kale intaad soo qabatid taysulmustacaar waxaan rajaynaya inay arrintaa wakti hore ahayd ay dhammaatay laakiin min baabi tacliim weeye in lasii in la ogaado inay jirtana waa laga yaaba aminka lagu dhaqmamo meelaha qaarkood in la yidhaahdo laba habeen la barya ama habeen intaad la beridi subxi dambana maaragtay sii daa ninkiisa diba u noqoto arrintaa waa kaa sameeyey iyo ka loo sameey labadu waa malcuuniin wey lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lahbale almuxallil ism faacil wa kii wa xalaalaynhayey iyo wlmuxallala lah ka loo xalaaleeye waa ism fucuul wey labaduba lacnad rabbi waa malcuuniin wey dadkaa intay ku dhex jiraan laba qof oo malcuuniina wey oo lacnada ilahi subxaana wa tacala ay ku dhacdo arrintaa marka waa khatar wey aad iyo aad bay khatar u tahay in mujtamaca waxyaabaha laga ilaaliyo baa loo baahan yahay war ayadii maxaad ogu noqon kuwa kalead helaysaa kuwa kale maad guursatay intaad ayadii oo kaa dhammaatay dalaaqeeda dib ugu noqonayso tu cusub maad guursatay tu cusub baa laga yaad iska guursan kartaa haddii aad u baahan tahay tu kala guurso oo laba kala guurso oo kuwa kalead guursan karta oo kuu banaan maxaa iyada kudaba dhiga ood sii daysay oo dalaaqeeda xabsan kari weyda haddaad jeceshay maxaad u xajin weyda markii hore ood usii daysay oo mar labaad haddana usii daysay intaasoo jaanid haddaad dhumisay haddi maba xajin kartiba qofkaas qofaad xajin karti ma qofaad mar furtay oo soo ceshatay o haddana mar labaad furtay oo soo celisay haddana mar saxaad furtay maba xajin karti haddi maadaa xajin karaba marka maxaa isugu soo celin ha kaa tagtee tu kala guurso lacalla waxaa laga yaaba taa inaad ku nagaatid oo ku degtay baa laga yaabaaye ayib waxaan u gudbaynaa qaybt qaybtaana waa qaybtii xiyalkii wey intaa waa ka miaal weyaan waa lamid w waxyaabaha kale o dhan lamid weeyaan oo qofku inuu qaab xeeladaysto iyo wixii lamidka lama ogolo waxaa kale oo mamnuuca takyiirka qofka isku samaynayo inuu jidhkiisa bedelo ama wax uusan lahayn jidhkiisa uu siiyo iyo wixii lamidkaa xadiid ma artay bukhaari iyo muslim ay soo saareen iyo axmed bin xambal iyo umahasito iska badhaba umahasito o dhan iyo axmed bin xambal bay soo saareen cabdillahi bin mascuudna rasul ka warina rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam lacana allahu alwaashimaat kuwa isdurdura rabbi lacnadii ha ku dhacdo iyo walmustawshimaat kuwa dalbahaya durduritaanka iyo wanaamisaat kuwa timaha halkan ka rifa oo wejigooda si u weynaado wejiga weyneeyo timaha wejiga ka rifa iyo maarata walmutanamisaat kuwa dalbahaya inuu arrintaa loo sameeyo iyo walmutafallijaat ilkahooda kuwa kala durkinaya tafaluj samaynayo ilkahooda intay qoraan iyo fanaxyo iyo waxay ka dhigahayaan ilka dhudhuuban bay ka dhigahayaan kuwaas maarata maarata lilxusni qurux darteed bay saa u samaynayaan almuayiraati khalq allah khilqada ilaahay bedelahaya kuwaasoo dhan lacnad rabbi baa ku dhacdaan waa malcuuniin waa shimaad iyo mustawshimaad waxaa laga yaba dhulkan ethoobia oo kale iyo dhulka xabashida aad looga yaqaanaa jirka qofka yaa saas wax loogu xoqi oo bahal baa lagu xaynaya saas markuu jirkii kore kan haraggan kore markuu go'o oo jirkii hoose soo baxo laga dhejiyey meesha yaa bahal dawa ahaan lagu tifqinaya da waa lagu tiinhayaa meeshii way bogsoonaysaa calaamad waxay noqonaysaa midab ah oo sida xinna haweenka ismaryaan oo kale calaamad birdhinay noqonaysaa idan jirkii o dhan bay saa ku samaynayaan washmi marka ama wejiga ama gacmaha ama waxaasay ku samaynayaan weligii kama fuqahay marka jirkii baa la xoqay waa lagu tiiyey dawadii wuu ku bogsoonayaa idan waashimku waa middaa weyaan washamku waa kaas wey alwaashimaad kuwa durdura iyo kuwa dalba inay waxaa lagu sameeyo marka namsigana waxaa weeyaan wejiga iyo gabadhu rabtaa inay weynayso marka timaha wejigeedii iyo waxaasay rifi oy ka dhammaynaysaa ilaa ay wejigu wax weyn u noqdo weji weynaa la yidhahdo idan waxaaso dhan bay marka samaynaysa dadka noocaa sameeya waa malcuuninban waxaa la mida alwaasilata waalmustawsila tima ayn lahayn midda samaysata ama dalabta in loo sameeyo tima ayn brookada midda qofka kasoo gashada ama timaha ayn lahayn samaysata iyo wixii lamidka ama dalabta in loo sameeyo tima ayn lahayn loogu xidho midowgeedii waxan baa ku badan qofka gabadha muslimadda looma ogol timaheeda ilaahay siiyey intaas ilahay ha ku anfaco falyasac iimaanuha iimaankeeda ilahay u wasa amaa waxayna lahayn inay raadsato waa waxaa weeyaan waa khadaaco wey iyo hishi iyo qaanimo wey marka alwaasilata wlmustawsila waasilada xidhiidhisa iyo mustawsilada dalbaysa labadoo malcuuniin waashimada turuqa samaysa iyo midda dalbaysa laba afartaa malcuuniin wey waxaa lamida almutaalija wlmutafalijaat mutafalijku waxaa weeyaan ilkaha inuu qofku kala fogeeyo oo uu jeclaado ilkiisa baysas inay udhexeeyaan oo uu qoro ilkahaasaa loo dhudhuubahaya waa la yar kala fogaynaya ama waa laisku soo dhowaynba oo ilkiibaa saa laisku soo dhawayn inti la qorqora wax dhudhuuban laga dhigi lilxusni laakiin baabu cilaaj hadday tahay oo ilkihii meeshii loogu talagalay ayna ka soo bixin ama ay maroorsamaan ama qaab khaldan ay noqdaan haddii la daweeyo waa shay bannaan wey laakiin isagoona waxaasoo dhan iyo jiro iyo midna ku dhicin iyo dawo ayna ahayn inuu qurux darteedu ilkihiisii qorqoro ama uu waheeyo waa mamnuuc wey mamnuuc weyan lilxusni baa qurux darteed arrinkaa u samaynaya almughayiraati khalq allah ama khilqallah khilqada ilaahay bedelaya waxaa lamida jidhkaada inaa wax ku samaysan lamid wey caalamka hadda maanta tadawurkaay leeyihin waan gaadhna waxaad arkaysaa jidhka qofka shay baa lagu shaabadaynaya weligii wax kasta haddii la sameeya kama go-ay libaax ama gorgor ama calaamad shaydaan ama waxyaabaha jidhkiisa lagu waxayna lagu shaabadaynaya weligii kama go-ay wax lagu qoray wey marka waxyaabaha ugu khatarsan bay ka mid yihin tagyiirka uu samaynayo ninkiibaaba isbedeloo naag buuba iska dhigayba oo waxyaabaa u khatarsan weeyaanoo caalamka hadda fiqu nawaasilka cusub ee culimmadu u tabar waayeen buu ka mid yahay qofka hadduu soo islaamo jidhkiisana intaasoo waxbaa ku sawiran see la dhih haddii camaliyad iyo jaraaxa lagu sameeya ma go'ahayo ma go'ahayo inay jirka o dhan ba la goyn waxaan in lasla goyn mooyaane kama go'ahayo see la dhihi qofka xaggee lagey waxaasoo xayawaan baana kusaira ku sawiran iyo intaasoo calaamad shaydaana iyo intaasoo waxbaa ku sawiranoo mamnuuca yaa jirkiisa ka buuxdo ku wada sawiran oo shaabad ku wada dhufsan oo lagu maarata lagu waxeeyey aana marnaba ka go'in si kasta haddii loo dhaqo ama camaliye lagu sam in laba goynba jirki mooyaane aana marnaba ka bixin saa la dhihi qofka xaggee la geyn meel la geen meel asagaa waxaan isku sameeya hataa la sii daaya wey mar haddayna camaliyad iyo jaraaxa iyo waxba lagu samayn karin oo dhakhtarka haddii si kasta loo qalaa uusa ka go'aynin haddii faraha laga qaadi waxaa la mid ah marka takyiirka noocaasoo kale waa arrin khatara wey waa mamnuuc wey malcuunna weeyaan qofka noocaasoo kale samay suurada ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kuu sameeyey suurad ka qurux baan ma jirto fii axsani marka alla subaa taqwiim bu alla subxana wa tacala qaabaynta nooca oo ugu fiican bu ilaahay subxaana wa tacaala yuu ilahay u abuuray bini aadam idan macnaheedu waxay ka dhigan tahay allow noocan aad ii samaysay kuma kalsooni idan ilkihii qaabkay iga soo baxeen iyo ilkaha noocan kuma kalsooni sawirkii noocaana ah kuma kalsooni wejigayga inaan weyneeyaan raba inaan yareeyaan raba inaan qaabkaa sameeyaan raba camaliye inaan isku sameeyaan raba sankayga aan qaabkaa ka dhigo iyo wixii lamidka waa mamnuuc idan ilaahay baad la doodaysaa wey oo sawirkii iyo khilqada ilaahay uu ku sameeyey baad dood ka qabtaa wey ood leedahay anu arrinta ima anfacdo ima anfacdo waa inaan qaabkaaga qaabkaa iyo noocay noocaan samayso waa mamnuuc wey arrintaas waxaa lamida marka xadiidka kale axmed bin xambal iyo abu daawuud iyo ibn maaja iyo kayrkay soo saara xadiis cabdullah bin cabbaas rasuulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam lacana allahu almutashabbihaat rabbi subxaana wa tacaala ha lacnado haweenka mutashabihaati min anisa birijaal ragga isku shabahay wlmutashabihiina min arijaali bاnisa haweenka ragga isku shabaha iyo ragga haweenka isku shabaha labadu waa malcuuniin wey haweenka ragga isku shabahaysa wey dhar xidhashada iyo socodka iyo hadalka iyo jirhkeeda intuba hadday bedesho way soo gelaysaa wey hormoniska unuusada iyo dhidigaanta haddii la dilo ama la yareeyo waxaa badanaya hormoniska markaa eh, maarka raggaa badanayo idan qofkii dumarkii rag bay isu bedela sawdkeedu weynaynhayaa cod weyn bay yeelanaysaa jidhkeedu waa adkaanaya unuusadii iyo dhadigaantii wixii keenaya haddii la yareeyo jidhkeedu waa adkaanaya nin camal bay noqonaysaa iyo wixii lamidka inay jiim ciyaarto oo murqaha ay dhisto oo nin iska dhigto camaloo feerhkii markay ku dhufato ninkeeda dhinaca kale oga tuuri lama ogola arrintaas dhadigaan baa la rabaa iyo qaabkii dhadignimadka shakligooda iyaga ragga way kala duwan yihiin idan tashabuha haweenka ragga isuekaysiinayaan waa mamnuuc wey mamnuuc weeyaan waa malcuuniin wey marka gabdhahaas malcuunaad weeyaanoo alla subxaana wa tacala baa lacna ragguna saasoo kale weeyaan hormooniska iyo waxyaabaha kobciya maarata rujuulanimadka iyo raganimadka ayaa laga dili markaasaa waxyaabaha waxaa lagu badinhayaa dhadiga keenaa lagu badinhaya hadhowna asihii baa soo dhiciyo timihii baa halkaa tegiyo dabadii baa intaa la ekaano keliyihii baa fidiyo waaba ninba gacmihii baa halkan ka jabiyo saasuu hadhow u laafiyoonhaya hormooniska o dhan baa laga dila ninka idan dhadigaa lagu badiyey idan waa waa naag weeyaan muuqaalkiisa naag wey meelaha qaarkoodna amaliya waa lagu samaynba waa malcuun weyaan qofkaas malcuun weyaano khilqadii ilaahay buu bedelayo raganimadki intuu bedelay naagadhiguu naag iska dhigay ama naaganimadki intay bedeshay bay rag iska dhigtay labadu waa malcuuniin lacnad rabbi baa ku dhacda bilmunaasaba waxyaabaha ugu khatarsanee hadda la keri laaya nin intii la qalay oo camaliye lagu sameeyey naag laga dhigay oo markuu kugu soo baxa boqol kiiba boqol waa naag aadihi yaa soo islaami xaggee lagu daray markuu soo islaam ma qaybta dumarka la tukaa la dhihi mase qaybta ragga la tukaa la dhih xaggee la geyn dumarka haddii loo geeyo way diidayaan dhaafihi lehin waxaan asalkiisa nin buu ahaaye isagaa isbedelee raggii haddii loo soo geeyo oo raggii uu ku soo darmadaan raggii hore hoos bay ka wada fiiraan balaayada naagta maxay naga soo doonteen intee ninkaa la geyn ma masaajid baa keligii loo dhisi ma guri baa keligii lagu xidhi arrada ilahay xaggee uu qaban qofkaas waana wax dhacay oo tif buu ka yahay caalamka aad ba ugu badan waliba reer galbeedkana adaad aad tagtaan waa waxaa weyaan waa waa waa shareexo dhan weeyaan oo dhan oo la bedelay weeyaan oo rag ahaa asalkoodii oo naaga laga wada dhiga weyd oo la wada guursaday weyd oo la wada qabo yaa soo islaamay berri waa ka soo islaamay nin bu asalkiisa hadda laakiin waa naag wey intee la geyn arlada ilaahay bal idinku meel u yaal qofka waa waa muslim tawxiidkii buu qirtay waa kanu inaan tukadaan rabaa buu leey maxaa la dhihi ya jamaca qofka maxaan dhahayna ahlu taqwa masjidkiinso taqwa lama yidhahdo ninkaa bal meel u yeela gaaris hadduu yimaad xaggeed geyn lahaydeen ya xaggee gurigiisa gurigiisa waa la gudi ah ninka gudmo waa maahe waxaa allaaya hadiika gudmo maahe ninkan waa isbedelay oo naag buu iska dhigay intay gudmo joogtaa xaggee la geyn arlada ilaah ma waan kuu soo tashanaynaa gurigaada kusii tukaan la dheh culimmadu waxay dhaheen weligiiba ha dhibtooday dhaheen fiqu nawaasilka iyo macaasirkaay fadwadeen nin weeyaan baa ha bedelo jirkiisa laakiin cind allaahi waa rajul wey marka raggaa lagu dari baa dhibku doon ha kala kulmo haddii camaliye lagu sameeyo la soo celin karana waa la qali oo camaliya dib loo gelinaya si uu dib ugu soo noqdo haddii taa laga rajaqabo camaliyadaasa lagu samaynaya kadibna sidiisii waygiisii saxdii buu ku iman haddii laakiin camaliyadaas ayna jirin oon waxba laga qaban karin ragga ninbu asalkiisa haweenka lagu dari maayo raggaa lagu soo dhexdari orodoo ragga maarata kulmo dhinaca ku hardiyeene ragga ku dhexdarmaa la dhih raggaasu ku dhex jiri maantao dhan ha rafaado asagaa waxaan soo keenay idan intaana aakhire la gaarin cuquubadii baa adduunka ku arkaya dembigu uu galay cuquubadiis baa adduunka lagaga goynaya idan haddii camaliye lagu kari waayo raggii baa lagu dhex daraya sidiisa asagoo ah raggu ku dhex jiri baayo maxaa yeeley cind allaahi nin weeyaan laakiin asagaa waxaan isku sameeyey asagaa waxaan qaabkan xun asagaa la yimid baan marka arrimahaas or ikhwati filaahi waa arrimo khatara wey marka waxaa loo baahan yaha waxyaabahaas or takhyiirka noocaasa waa arrin khatara weeyaane inayna ku ta'afurin baa la raba oo dadka muslimiinta iska ilaaliyaan waxyaabaha noocaas waxaa ka mid aan ah nidhi waxyaabaha lacnada keena saxaabatu rasuulillahi lacnad maaratay qofka maaratay caaya sida xadiidka abaraani imam abaraani kitabkiisa mucjab kabir uu kusoo saarayo maaratay cabdullahi bin cumar bin khadaabna rasulka alayh isalaatu wasalaam uu ku warinayo xadiidkana waa xadiid xasana rasulku wuxu yidhi alayh isalaatu wasalaam lacana allahu man saba asxaabii asxaabtayda qofka lacnada lacnad qofka caaya lacnad rabbaa ku dhacdo lacana allahu man saba asxaabii asxaabtayda qofka caaya lacnad malcuun weeyaan bu rasulku alayh الsalaatu wasalaam saxaabatu rasuulillah ilaahay baa tadkiyeeyey والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaar wاladiina اtabacuuhum bixsaani maxaa la yidhi radia allahu canhum waradu canhu ilahi subxana wa tacala ilaahay baa taskiyeeyey fawqa alcarshi buu ilahi subxaana wa tacaala fawqa sabca samaawaati buu ilahi subxana wa taala ka taskiyeeyey idan qofka maanta maaratay caay oo aflagaadayn oo gaalaysiin ama lacnadii waa qof aayadda ka hor imanhaya wey lacana allaahu man saba asxaabii asxaabtayda qofka caaya lacnad rabbi ha ku dhacdaan idan raafidada iyo shiicada iyo kuwaasoo dhan iyo qof kastoo sifaatka la yimaada waa malcuun wey oo nebi maxamed alayh salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo maaragtay ansaartiisii qofka caaya waa malcuun wey idan qofkaas iyo nin ahlu sunna isku meel ma iman karaan saxaabatu rasuulilahi qof caayo aflagaadaynaya lama ogolo inaannu waxaa la rabaa aan u ducayno oonu ka afhaysanano oonu u dhawaanin baa la raba wixii dhexdooda dhacayna aan dhahno ilahay ha u dhaaf maxaa yeele khayratlbashar bay ahayn bacda alambiyaa kuwa alla subxaanahu wa tacaala uu doortay bayna ahayn waxaa kale oo maaragtay waxyaabaha lacnadda keena ka mida qadaha ilaahay iyo qadarkiisa qofka ku sabri waayo waa malcuun wey rabbi subxaanahu wa tacaala masiibuu kugu keenay asaga ayaana masiibadan qadaray inay ima qabata aad tidhaahdioo masiibadii aad u dulqaadan weydo sabri weydo waygii lagu yidhi mar aad mari weydo إنا للaahi وإنaa إلahi raaجiعuun اللaهuma أجirnii فيi مصيiبatي واkhlفnii khayرa minha inaad tidhahdee lagaa rabay yaad maxaad tidhi ba'ay iyo burburay iyo waxaa weeyaan xaggee waan halaagsamay iyo heblaayaad la kacda iyo galgalashaad samaysay qadarka ilaahay baad ku sabri weyday idan qofka noocaasoo kale waa malcuun weeyaan qadarka ilaah iyo qadihiisa qofka ku sabri waaya waa malcuun wey xadiis uu soo saaray maaragtay ninka la yidhaahdo uu warinayo culimo faro axmed bin xambal iyo kayrkii ay warinayaan waa rasuulka calayh salaatu waslam xadiid abi umaama albahili maxaa warinaya ibnu maaja iyo eh, ibnu xibbaan kitaabkiisa saxiixa labaduba way ku soo saareen waana xadiid saxiix weeye abu umaama albahili suday ibnu cijlaan saxaabiga liyaad waana rasuulka ka warin rsulka wuxu yidhi alayh salaatu wasalaam lacana allaahu alkhaamisha khaamishada midda wejiga iska jijaxda lacaan rabbi ha ku dhacdo rasuulka markii musiibada ku timaado cidiyaha wejiga saa u xangurufata lacana allaahu alkhaamishata wajha wejigeeda midda maarata jeexjeexda lacanad rabbi ha ku dhacdo iyo washaaqata jaybiha jeebkeeda midda dilaacis oo kuleetiga intay qabatay iyo maryaha iska dildilaacis lacan rabbi ha ku dhacdo iyo wadaaciyata bilweyli wahubuur ta u yeedhata halaag iyo burbur u yeedhanaysa oo ba'aya iyo burburaya dhahaysa lacanad rabbi ha ku dhacdo rasulku alah isalaatu wasalaam idan lama ogola arrinka markii musiibo kugu timaada geeri iyo wax lamida inaad isqabati baa lagaa rabaa ina lilahi waina ilaahi raajicuun ina lilahi ma akhad walahu ma acطa wa kullu shayin cindahu biajr inaad tihahda yaa lagaa rabaa ood tarjicsati oo weygii lagu yidhi mar aad marti ood ilaahay aad barid inuu ilaahay masiiradaada uu maaragtay kaa ajirsiiyo sabirkeeda uu naqsigaa ku soo gaadhay iyo burburkaasna ilaahay inuu kaa kabo bedel khayr qabana ilaahay inuu ku siiyo weygaasaa lagaa raba inaad marti laakiin haddaad booddi oo maryihii jeexdi ood xagga ku dhacdi inta ku dhacdi arrintaa arrin saxa ma waxayna u badan tahay dumarka markii geeri waxaad ku timaado bay arrimahaas sameeyaan lacana allaahu alkhaamishata wajha wejigeeda midda jeexjeexda lacana rabbi ha ku dhacdo wa shaaqata jaybaha jeebkeeda midda dilaacays bimacnaa maradii wixii bay dilaacinaysaa wاdaaciyata biاlweyli wاhubuur midda u yeedhanaysa halaag iyo burbur kii derbiga ahaayo kii kan ahaayo kii heblaaye ahaayo hebelow iyo waxaas ee tirinayso lama ogola arrimahaaso dhan arrimahaasoo dhan qofka samaynhaya waa qof qadaha ilaahay iyo qadarkiisa ka hor imanhaya qofkaasna waxaa weeyaan lacnad rabbi baa ku dhacaysa waa malcuun weeyaan calaa lisaani moxamedin calayhi الsalaatu wasalaam idan mujtamacuaad waxyaabaha ku bataan mujtamacu noqon haya barakadii iyo khayrkii wax o dhan ka fogaa waxaa kale oo maxyaabaha lacnada keena ka midaan ah idhi sida xadiidka طabaraani iyo kayrkii ku sugan cabdullahi bin cabbaasna uu warinayo culamo badanna ay saxiixiyeen rasuulku wuxuu yidhi alayh الsalaatu wasalaam lacana allahu man yasim fi اlwajhi wejiga xayawaanka qofka ka calaamadeeya oo ka sumada ama ka guba lacnad rabbi ha ku dhacdaan idan xayawaanaadka ilaahay noo saaleeyey aynu dhaqanno inaanu qaab fiican aanu u maamulanaana la rabaa yaana laga rabaa wejiga inaanu ka jeexno ama aanu dab ka saarno lama ogolo wejiga in laga sumado lama ogolo lacana allaahu man yasimu fi lwajhi wejiga neefka ama xayawaanka qofka alla subxaana maarata qofka ka jeexa ama ka guba ama ka calaamadeeya lacana rabbi ha ku dhacdaale qofkaas lama ogola arrinkaas waa arrin khatara wey khulaasada ugu soo dambaysa waxaan kusoo khatimayaa khamriga iyo taraakiska waxa la yihahda iyo maandooriyaha iyo waxaasoo dhan rasuulka calayh isalaatu wasalaam inta nooce oo lacnad uu kaga soo arooriyey wuxuu rasuulku yihi calayh isalaatu wasalaam lacana allaahu alkhamra khamriga ilaahay baa lacnaday lacana rabbi ha ku dhacdo ducana waa khamriga daatadeeda wey waa malcuunad wey way lacnanta wa shaaribaha ka caba iyo wa saaqiha ka waraabiya iyo wa baaiha ka iibiya iyo wa mubtaacaha ka in loo soo iibiya dalba iyo wa caasiraha ka jijabinaya warshadii iyo wixii dhan u samaynaya iyo wa muctasiraha ka dalbahaya in loo soo riiqo oo loo soo miiro oo loo soo habeeya dalbahaya iyo wa xaamilaha ka xumbaarahaya gaari ku qaadahaya ama tunka ku qaadahaya ama wax kale ku qaadahaya iyo walmaxmuulati ilayhi ka loo sii qaadaya ee gurigiisa la geynayo dukaankiisa la geynayo meeshiisa la geynayo asna waa malcuun wey iyo waa aakila amanaha lacagteeda ka cuna intaasoo dhanba waa malcuunin wey intaasoo dhan khamrada daatadeedii iyo kii cabahayey iyo kii waraabinhayey kii warshada gelinhayey kii maaratay dalbahayey in loosoo maarata loo soo miiro kii xumbaarahayey iyo kii loosii qaaday iyo gaarigii lagu qaaday iyo maaratay lacagteeda kii loogeey dhammaantood isku soo wada dar waa malcuuniin wey malcuuniin wey waxaadna ogaataan ad inaguna gabdhaheenna qof khamri cabo waa la siiyaa soo lama guriyo gabdhaha qof khamri caboo la ogyahay in hebel baa xoogaa dhaqaalu leha laleeyahay markaasaa gabadhi la siinaya war waa malcuun weeyaan inuu toobad keena mooyaan qofka malcuun wey lacnad rabbi baa ku dhacda oo qofka khamriga cabo waa malcuun baad saa darteed qof malcuuna seeda gabadh u siinaysa adiga oo la yidhi ficilkaa qofki sameeya waa malcuun wey lacana allaahu alkhamra washaaribahaban khamriga iyo midka cababa waa malcuuniin ba lacan rabbi baa ku dhacdaa le idan seed u siinaysaa idan waa khatar wey arrimahaasoo kale in laga dignaado oo maarata laiska ilaaliya loo baahaya idan ikhwati fi illaahi intaa waxaa weya waxaa weeyaan waa qaliilo min faydlin kaiir wey waa wax yar oo wax badan oo jiray aanu wax yar ka soo qabanay wey afcaasha noocaas oo kale waqis calaa dalik arrimaha noocaas oo dhan qof kasta oo ku dhaqma waa malcuun wey haddii la lacnadayna macnaheeda raxmadda ilahi iyo nasrigiisa laga fogeeye wey haddii laga fogeeyena weligii ma guulaysana weyma qofkaas idan mujtamacu hadduu waxaa uu ku bato waa khatar wey idan khulaasadii waxaan kusoo khatimayaa afcaasha noocaas oo kalea waa kabiiro wey dembiga noocaas oo kale lacnada keenaya kabiiro wey kabaa'irta waaweyn wey kabaa'ir waaweyn hadduu yahay inuu qofka iska ilaaliyaa laho hadduu iska ilaalin waayena waa inuu u diyaar garoobe malcuun waay lacnad rabbi waa ku dhacdo nasri iyo raxmad toona ma helay waxaa intaas sii dheer haddii mujtamaca arrintaa ay ku badatana oo dadka waxyaabaha kala duwan ku dhaqmaya shareecada islaamka oo xaaraamta oo la xeeladaysta iyo shirkiyaadka oo lagu dhaco iyo ribadii iyo rishwadii iyo laaluushka oo bata iyo soodimaha iyo ardada calaamaadkeedoo la maarata laisku riixo iyo waxyaabaha khamriga cabitaankeeda iyo wixii lamidka ama xaaraamta ka shaqaysigeeda ay badato mujtamaca ma guulaysanaya marnaba waxaan kusoo khatimayaa xaaraamta dhibaatada ay leedahay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inuu iman doono zaman dadka ay ku iman doono uusan qofku uusan dan ka gelin u aabayeelaynin xooluhu meesha oga imanayaan ya'ti calى الnaasi zamaanu laa yubaali الrajulu min ayna ya'ti ilayhi اlmaal min xalaali aw min xaraam yaعni zaman waxaa dadka soo mari doona uusan qofku u aabayeelaynin xoolaha u imanhaya meesha oga yimaadeen ma xalaal baa ma xaraam ba hamuhu اأكbar an yajmaca wey inuu wax badan oo xoolaha inuu sameeyo iyo hamigiisa u weyn hamigiisa u weyn middaa weeyaan idan waxaad ogaataan qof kastaoo muslimahu waxyaaba hadda aanu sheegnay lacanada keena haddaad ku dhaqanti ood ku dhacdi malcuum baad noqonaysa raxmadda ilaahay waa lagaa waa lagaa fogeeyey mujtamiciina waad wasakhaynaysaa idan waxaan leenahay magaaladiina magaaladeenna gaarisa iyo kayrkeedba muslimiintu inay iska ilaaliyaan waxyaabahaas aad bayna ugu badan yihin waxaan haddaan caawa tirinayn haddii loo bandhigo tif ribadii baa laga heli laaluushkii baa ha sheegin oo aad iyo aad markaa ay khatar u tahay waxaynu ku soo gabagabaynhayaa magaaladiinnan gaaris khaasatan weliba aad bay magaalada manarkeedu wuu foorxun yahay aad bay u qoorxuntahay magaalada structurekay magaalada u samaysantahay haddaad xaafadan gurigan adamcadaad tagti waxaa inaad soo wareegti ood ka soo wareegti xagga weeyaan dhul dabadii baa soo masaafo dheer baad soo gelaysaa waa jid la'aan wasakdaa ka daran intaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan dawladdii wax nooba qabanayso dhaqaalo ma haysanno dhaqaalo waad haysataan wax idinka dhaqaalo badanna male two thousand eightki labadii kun iyo sideeddii baan halkan imid ilaa iyo qaxootigaan u dhaafay anigoo socdaalaha ribood baan ka diyaariyey garis ilaa iyo qaxootiyaasha maqaal dheer baan ka qoray waxaan tegey meesha qaadkaan tegey inoo sii socdo qamiis qabo meesha qaadka i tusaan ku idhiy meeshu kusoo degay qaadka meesha lagu gada ma raba meeshu kusoo degaan rabaabaa war wanaadiyo qamiiska qaba haka meesha iskaga joog baa lagu yidhi meesha dadka qaadka iyo dadka walwaalan baa tagee war meehe dan baan ka leh waan u tegey kuwa qaadka geena sideed ma igu dhaheen sideed gaari baa yimaada bayli baa igu dhaheen marka sideed inay ahayd baan rajaynaya sideed gaari baa yimaadeen baa daily u yimaada gaaris yimaada shan gaaris bay ku ekaataa saddexna way dhaaftaa oo qaaxootiyaasha iyo meelaha kale usii gudbaan sideedda markay saa tahay waxaan ku idhi waa labadii kun iyo sideeddii halkii gaari meeqa weeyaan ninka mirooga ee laga soo qaadaya gaariga imisaa lacag lagaga soo gadaa saddex boqol oo kun weeyaanba halkii gaari waa saddex boqol oo kun weeyaan buu gu yidhi halkii gaari saddex boqoloo kun oo kaashaad gaarigii bedelkiisa dhiibaysa adna gaarigaasoo raran baa lagu soo sina inta tan doona u qaado waa wax laisla yaqaan ayagu garanayaan idan saddex boqoloo kun markuu gaariga yahay sideed gaari ku dhuf three times eight waa meeqa wey two point four wey waa laba milyan iyo afar boqoloo kun wey saa miyayn ahayn saddex sideed ku dhuf waa labaatan iyo afar waa two point four wey waa laba milyan iyo afar boqoloo kun wey waa bardhay wey laba milyan iyo afar boqoloo kun baa gaaris maalin kasta laga dira labada kun iyo sideed ahayd maanta maxaad umalaysaa de sideed gaari waaga ahayd hadda maanta imise noqon baad umalayn soo toban ma gaarhayaan adi sideeddii bay u daa inay sideeddii bay weli ayn dhaafin maalin kasta laba milyan iyo afar boqoloo kun wey bishii bal ku dhufo aabti ku dhufo markaa soddon ku dhufo imise noqonaysaa two pointy three waa meeq waa sixt two pointy four eh, eh, four point eh, maaragtay times three waa meeqa waa w waa mlyan wey waa toddobaatan iyo laba milyan wey toddobaatan iyo laba milyan baa barmaanf wey toddobaatan iyo laba milyan baa gaaris ka baxda waa bil kasta sanad haddaad ku dhufateen imisay noqon twelve month haddaad ku dhufatay labaiyo toban bilood hadaad ku dhufatay imisay noqon bilyanis bay noqonaysaa haddaad umalaynaysaa inaad fuqara tihiin dadka dadka ugu taajirsan baa tihin dadka ugu taajirsan baa tihin reer gaaris tihin seventy two milyan markay barmaanf ay gaaris ka baxdo oo miro eh, qashina laydinka tago idinkuna sidaan wasakdan iyo qaabkan aad u egtiin faqiir baana caalamkaana soo gaadha caalamku soo gaadhi ma jirto adigaa isbaabi'iyey adigaa eber iska dhigay maxaa lagu mahmahaa dadkan xoolo jirkaa lo-du markay caato ka noqotay maxay dhahaan fadhiisato oo la kicinayo oo la kicin kari waayo ruqa maxaa la dhihi jiray ninkii lahaa oo ku jiifa miyaa la yidhaha mase kuah ku fadhiyaa ku itaagan ma kacaysaa la yidhi sooma soo ma ahayn dad ya cashi baa la gaadhay raalli ahaada waa idinku dheereey marka waxaan oga wadaa dad ayagiiba inay kor su qaadaan aanan rabin sidee markaa marka kelimadaasaan rabay inaan idin soo gaadhsiiyo war lacagtaas la gelinhaya qaadka haddaad magaalada gelin lahaydeen magaalada muraayid bay noqon lahayd suuqa xoolaha riboortkaan ka soo diyaariya iyadana markaa ka sii darantaas marka ikhwati fi illaahi ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaai lxusna wa sifaati alculaa inuu ilahi subxana wa taala xaqana tuso allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير هذا وين كل ديريه